إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد waxaynu ku dhex jirnay baabkii tilmaamayey sifadii salaada rasuulka sala allahu calayhi wasalam ama tilmaantii ay lahayd salaadii nebiga si loogaga daydo calayhi salaatu wasalaam wa can abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nebigu waxau ihi idaa sajada axadukum war dad tukadayaasheeda ilaahay u tukanayaa marka uu midkiin sujuudo doono inuu sujuudo falaa yabruk yuu fadhiisanin kamaa yabruku lbaciiru awrku siduu u tu'sado yaanu midkiin u fadhiisanin walyadac yadayhi labadiisa gacmood ha dhigo qabla rukbatayhi labada jilib ka hor akhrajahu halaaa saddexdii sheekh ayaa wariyey abu daauud tirmidi nasaa-i wa huwa aqwa xadiidkani waa ka xoog badan yahay min xadiidi waail ibni xujr xadiidka uu warinayo waail ibni xujr ee odhanaya ra'aytu nabiya sala allahu calayhi wasalam nebiga waxaan arkay idaa sajada marka uu sujuudo wadaca wuxuu dhigi jiray rukbatayhi labadiisa jilib qabla yadayhi labada gacmood ka hor wuxuu horaysiin jiray jilbaa akhrajahu larbaca wuu cileeyo wuxau ihi faina lilwali xadiidka hore wuxuu leeyahay oo u sugmay shaahidan mid u markhaati furayo min xadiid bni cumara radia allaahu canhumaa xadiidkii ibnu cumar ah saxaxu ibnu khusayma ayaa saxiix ka dhigay wadakarahu lbukhaariy isna wuxuu ku sheegay mucallaqan mawquufan isagoo markaa tilmaantaa leh waxa markaa halkan ku sheegan markuu nebigu fadhiisanaya calayhi salaatu wasalaam ee sujuudda uu usii socdo laba siyood ayay labada riwaayo kala sheegeen inuu u fadhiisanayo riwaayada hore waxa ay leedahay qofku gacmaha ha horraysiiyo gacmaha ha horraysiiyo jilbuhuna ha dambeeyeen oo sida awrka u fadhiisani ilaa awrku jilbuhu horraysiiyaa markaasuu cagaha kalena dambaysiiyaa waay riwaayada kalena waxa ay leedahay saxaabigaasi wuxuu leey nabigaan arkay calayhi salaatu wasalaam marka uu sujuudayo labada jilib buu dhigi jiray oo horraysiin jiray gacmahana wuu dambaysiin jiray marka sheekhu tarjiixa uu sameeya waxa weeye xadiidka hore ayaa xoog badan buuna shaahid ku haysta mutaabacaadkiiyo shawaahiduna waxyaabaha xadiidka xoojiyay ka mid yihiin darajadiisana kor usoo qaado waa markhaati weyn marka riwaayadaha kale ibnu khuseymana saxiixa uu ka dhigay bukhaarina mucallaqa uu ku sheegay ibnu cumar ayaa xoojinaysa ka hore waaya marka ah, riwaayada hore iyadu waxa ay tilmaamaysaa in sida loo sujuudaya noqonayso gacmoo la horeysa toddoba jilba lidalik ayaa aimaduna labada ay ku kala tegeen aimaduna riwaayaadkaa iskhilaafay daraaddeed qaarkood waxay leeyihin gacmaha la horeysiinaya qaarkoodna jilbaha markuu qofku sii sujuudayo waa kaa kuu tilmaamay bal waxyaabaha mustafaadaadka xadiidka laga qaadanayo madaynaa alaaatu axaadiid fii sifati lhawiyi ila sujuud marka sujuudda loo sii foorasanayo saddex xadiid baa jira bu oo ku soo arooray midkood waa xadiidkan abi hureyre la gacmaha la horreysiiyo sida awrka ayaa loo fadhiisan midkoodna waa xadiidka ibnu cumar ee odhanaya kaana ibnu cumara yadacu yadayhi qabla rukbatay nebigu waxaa leeya ibnu cumar markuu had iyo jeer waa aar dee mawquuf oo saxiixa saxaabiga un ku jooga ibnu cumarna sunnaha aad buu dabiqi jiray wuxuu horaysiin jiray isaguna gacmaha kan kalena waa kan waail ibnu xujr uu warinayo ee odhanaya jilbaha la horaysiiyo marka qoloba mid bay rajaxday qolyaha markaa tarjiixa ku sameeyey xadiidka abi hurayra isaga ayay qaadanayaan waxaanay markaas ku tegayaan in gacmaha la horreysiin doono waaya kan kalena waa daciif bay odhanaya qolyahan kalena dee iyaguna waa ka jawaabayaanoo sida aad arkaysa ibnu qayim isagu u yara hadalka ayuu maaragtay si kale u dhigay oo waxa uu leeyahay marka la eego bani aadamka iyo neefka xoolaha ah marka la eego bani aadamka iyo neefka xoolaha way kala duwan duwanyihin jilbaha awrka iyo way kala duwan yihinoo dee inaguna labaynu ku soconnaa isna afar buu ku socdaa marka isaga wuxuu ayidayaa ibnu qayim qowlkaa odhanaya jilbaha in la horeysiinayo gacmuhuna ay dambaynayaan waaya xadiidkana waxa uu taqli waxaa ku jira buu leeyahay qalbi oo walyadac rukbatayhi qabla yadayhi halka ka ahayd ayaa walyadac yadayhi qabla rukbatayhi oo maaragtay yii buruukulbaciir awrka oo sidiisa loo fadhiistaa waa qaarka horeo la horreysiiyebu qaarka hore awrku marka uu fadhiisanayo labada adina hore iyo labada dambe iyomuu horreysiiyaa de labada horuu farhoysiiyaa labada jeni buu farhoysiiyaa marka buruukulbaciid awrkii marka la tu-inayo ama uu fadhiisanayo de qaarka hore u horreysiiyaa qaarka hore ayaad u egaanaysaa marka adad iyo jeer u fadhiisata buuri waaya sibrihiisi iyo halka inaga ay naga yaalaan jilbuhu cagaha isagana dee jilbuhu gacmahay kaga yaallaan oo cagihiisii baa sibir noqday adigu saas uu yaro falsafadaynaya sheekhu uu sii wadwadayaaoo riwaayadana qalbiguu ku xambaraya laakiin daahirka waxaad moodaa dee xadiidku waa kan fasiraya buruukulbaciir yuu u fadhiisanin haddii layidhi wuxuu nabigu uhi walyadac yadayhi qabla rugbatayhi taasa ayaa war kaba soo ururinaysa gacmaha ha horreysiiyo ilaa war lagama hadlaya adaa laga hadlaya imika gacmaha ha horreysay haddii layidhi hadalba ma harin marka labada qowlba way jiraan labada riwaayaba haddii ay sugmeen labada madhabba ku kala tegaya aimada waxaad ka moodaa inay maaragtay waqad dahaba akaru ahli alcilmi buu kusoo gebagabeeyey isagu sharaxiisa dheer ilaa ana alafdala lisaajid qofka sujuudaya waxaa u fadli badan an yadaca rukbatayhi uma yadayhi lixadiidi waail ibni xujr buu qaatay markaa isagu inuu qofku jilbaha horeysiiyo cagaa gacmaha dambeysiiyo qolyaha qaarkoodna waxay isku dayeen inay jamciyaanoo waxay leeyiin de dadku waa kala duwan yihin qofka si usoo yaro duqoobaya ama daciifka ah dee qaarka horaa u roon qofka laakiin xoogga ah ee ishinjin karaya labada jilib waay almuhim labada afarba hadday sugmeen labada siyoodba in loo fadhiisan karaa muuqanaysa wa ibni cumara radia allaahu canhuma ana rasuula اllahi salى اllahu alayhi wasalam kaana nebigu wuxuu aha idaa qacada litashahud marka uu ataxiyaadka u fadhiyo ama ataxiyaadka hore ahaada ama ka dambe wadaca yadahu lyusra waxa uu dhigayey gacantiisa bidix calaa rukbatihi lyusra jilibkiisa bidix buu saarayay rukbaduna waa jilibka marka gacantii waa intaa calaacasha ama dee kafka la ydhaahde jilibka bidix buu duldhigaya walyumna gacanta midigna gacanna inta la ydhah ad galatee cala jilibka midig buu saaraya oo ataxiyaadkiibuu ufadhiyaa wacaqada waxa uu guntayaa alaaan wakhamsiina saddex iyo konton tiro u eg oo xagga gacmaha ah wa ashaara biasbuci fartiisana wuxuu ku iiqay uu fiiqaya asabaaba fartiisa sabaabada laydhaa ama murdisada iyadana waa fiiqaya marka dee jilbaha ayuu saarayaa gacmihii laakiin waxay ku kala duwanyihin gacanta midig marka taxiyaadka loo fadhiyo ayuu soo laabayaa farta murdisada mooye inta kale kolka tira ahaan la eegana dee kolka intii suulkii la laabo farihii kale saddex ahaana la laabo murdisadana la taago waxay u egaanaysaa tiradu saddex iyo konton fardhaxada iyo suulkan laysku qabtayna goobadii khamsaha u egaanayaa saddexdan farood ee laaban ilkahooda iyo iyo tan fidsanna talaatadii ama saddexdii iyo lugteedii dheerayd ayaa u egaanaya marka af carabi ahaan saddex iyo konton waaya sidaas sidaa markaa xadiidkaas uu tilmaamay waxa uu raaciyay wa ashaara biasbuucihi sabacda fartaa murdisada la idhahdana wuu fiiqaya iyada oo wuxuu ku ishaaraya ducada iyo tawxiidka iyo baryada alle iyo rawaahu muslim wa fii riwaayatin lahu riwaaya muslim waxay tilmaamaysa waqabada wuxuu xantoobinayay laabayay asaabicahu kullaha farahoo dhan buu laabayay wa ashaara wuxuu fiiqayey oo iyadaanu soo laabaynin bilatii fartii tali libhaam suulka la xidhiidha ee murdisada la ydhaa taa iyada waa fidinaya inta kalena wuu laabaya tiraduna saddex iyo konton bay wagaanaysa marka buu tilmaamay xadiidkan laakiin kolka uu qofku fadhiga yara udhexeeyo labada sujuudood u fadhiyo iyo marka uu jalsat alistiraax fadhiga u fadhiyo uu kasii kacayo ragcadda labaad iyo saddexaad iyo afraad iyo marka u kacayo dee iyadu ma leh fadhiga ataxiyaad kale unbaa farsamadaa leh kii kale laakiin jilbaha la qabsaday oo dee gacmaha la saaray jilbaha e waxba la laabi maayo ishaaradanina waxay tilmaamaysaa muu dhaqaajinaynin waktigaase wuu fidinay in ataxiyaadkii sidaa loo fadhiisanayo ayaa sunnaa boodyaha dushooda gacmihii la saarayo sidaana loo kala fidinayo riwaayo kale iyaduna sheegaysa inuu faraa dhammaantood wada laabayo khilaafu lculamaa haddaynu u baydhno dahaba alxanafiyatu ilaa ana almustaxaba huwa wadcu yadihi lyumna calaa fakidihi lyumna wa yadihi lyusra calaa fakidi lyusra jaacilan adraafa asaabicihi cinda xarfi rukbati ilaclaa baasidan asaabicahu kulaha falaa yaqbid hayan minha falaa yaqbidu shayan minha waxbaba sooma laabayo riwaayo muslim bay soo qaateen oo cabdillaahi bnu subayr uu warinaya maalikiyadu waxa ay ku tegeen iyaguna in sidaa aynu horeba usoo tilmaanay wa taxliiqu asaabici halaaa min alyumna wahiya alkinsra walbinsra walwusba fayaxliq hadihi halaaa maca xarfi lyad ila aljanib aladi yali lbinsr in farta la taagayo oo markaa tiscatin wacishriin iyo waxbay tilmaameen ashaaficiya walxanaabila waa u dhow riwaayadan sida ay sheegayso ama axaadiista ay u badan yihiin oo ah in fartaasun la fidiyo inta kalena la laabo gacanta afarna waa la laabaya midna waa la fidinaya laakiin gacanta kale bidixdu iyadu waa iska fidsanta wakhtilaafu alculamaa fii qabdi lasaabici wa basdiha gacmaha la laabaya ama faraha la wada laabaya shanta waa midigtan waxaa laga hadlayaa eh, iyo mee waa la fidinaya iyo qaar baa la laabaya raajicun ila ikhtilaafi riwaayati fii dalik riwaayoonka kusoo arooray baa iskhilaafaya marka dee ah, shantii farood buu magacyaashooda waa kinsar binsar wufba sabaaba ibhaan kinsarku faryarada ahayd ta ku xigtaana saadumaynu idhaahnaa ta kusii xigtana fardhaxa oo iyaduna waa alwufba iyo sabaaba murdisadiiya iyo suulka halkeedaa marka uu qofku doonayo inuu fartan fiiqo warmuu sii fiiqaya way iska taagnaanaysaa iyo mee markuu shahaadanayo ee tawxiidka uu ku dhawaaqayu fiiqaya ayay kuy allahu marka lafduljalaala iyo laa ilaaha illa allahu markuu bilaabayo iyo laa ilaaha ila allahu buu taagayaa aqwaashaa saddexdaa bay sheegaan laakiin daliil khaasahoo goorta farta aada loo fiiqayo la taagayo sheegayaa ma jiro fartunbuu ishaarayay bilow ilaa dhammaad saasunbuu ufiiqaya laakiin daliil khaas ma jiro waxaynu intaas raacin lahayn waxa kale oo iyaduna jirta <clears throat> qadiyadda dhaqaasinta farta la dhaqaasinayo waxa ku tegay waa madhabta maalikiyada wey kaana rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalama yushiiru biusbuucihi idaa dacaa wayuxarikuha marka had iyo jeer uu rasuulku sala allahu alayhi wasalam ataxiyaadsanayo farta ayuu fiiqi jiray waana dhaqdhaqaajin jiray ayla adigu almuhim riwaayadaasi xasan ayay noqotay oo iyaduna waa sugan tahay wuu sii yar wadwadayaa waa ku soo celcelinayaa marka dabeedna wuxuu soo lakisay marka u dambeeyay xagga axaadiis xadiidu ibnu zubayr oo muslim uu warinayo wa ashaara bisabaabati buu tilmaamay xadiidka kale ibnu cumare muslim ku sugani waxa uu isaguna tilmaamay wa ashaara biusbuucihi sabaaba xadiidka ibnu cumar cinda albayhaqi isaguna waxa uu tilmaamay taxriiku lisbac madcaratun lishayaan shaydaanka ayay argagax gelisaa inkastoo sanadkiisa aanu xoog badnayn marka cumuuman la soo geeyo riwaayaadka saxiixa waxay u badan yihin uu ishaari jiro uu taagi jiray farta laakiin riwaayada tilmaamaysa inuu dhaqdhaqaajin jirayna iyaduna waa sugan tahay ha lagaba xoog batee lidaalik buu gebagabada u dambeeya ayaa sheekhu waxa uu kuhi lidaa fa innii ansaxu abnaa'ana ashabaab araaqibiina fi lkhayr dhalinyarada khayrka jecel waxaan kula talin lahaa buuhi allaa takuuna alkhilaafiyaat alfarciya allaa takuun hadihi alkhilaafaat alfarciya masaar jadalin lahum wa cadaawatin baynahum inaanay had iyo jeer khilaafiyaadka farciga ah ee masaa'ilka fiqiga ah culimmadu ay ku kala tegayaan iyadoo daliilka midibo dhinacu rajaxayo waxay ku colaatamaanoo ay isku qabsadaan aanay noqonin buui wa an yabxasuuha lilwusuuli ila asawaabi minha waa inay baxsina sameeyaan oo qofku qowl sheekun intuu qabsado inta kale aanu hawada u dirin oon la dagaalamin masaa'ilka maraajicda waaweyn laga baxsiyo ama an yukhtia bacduhum bacdan wayucaadiya bacduhum bacdan fahada mubaayinun lilislaam wallahu lhaadi ilaa sawaai sabiil marka waxa uu ku leeyahy laakiin arrintan oo dhan isagoo bidcoole iyo waa khata iyo uu gafsanya iyo salaadiisaa xun tan noocaasee masaa'ilkan qofku intuu midhab u qabsaday inta kale u aada ula dagaalamayo waa kaa sheekhu ka naseexeeyey waana arrin dhacda runtii shabaab markuu qofku masalada iyo maraajicda aada uga hadlaysa iyo aqwaasha culimada iyo jamcu duruq aanu wax ka arag waxaa ay keeni karaysaa inuu maaragtay inta kale u qaato inay bidco tahay kiisaasina keligeed ay sunno tahay aa laga yaabaa cilmi yaraan jirta awgeed inay arrintaasi dhacdo masaa'ilkan aynu ka hadlayno qaarkood baa marka ay kutubaha waaweyni ka warramayaan nusuus fara badan iyo riwaayad badan oo sheekhu maca sharxu xusinba ayaad ku arkaysa oo aada u kala duwan oo qaarkood saxiix yihiin waayo kitaabkuna waa mukhtasar sidaa darteed bay tahay qofku inuu ku xisaabtamo horta inuu masalada baadho aqwaasha culimadana ogaado qowlkuu keenayaana mid hore loo maray inuu yaa ogaado an ibni mascuudin radia allaahu canhu qaala wuxu uhi iltafata ilayna rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam maalin maalmaha ka mida buu nebigu marka intayna halkaa dhaafin waxaa layihi masale magaalo masar ku taalo qaryada ayaa isku dagaalantay bay idhahdeen farta waa la dhaqaajinaya la dhaqaajin maayo markaasa dabeedna masaajkii la isku laayay marka qaar waxay leeyihiin waa la dhaqaajinayaa oo way sugantay oo xadiidkeeda kuwa kalena waxay leeyihin xadiidkaasi waa daciif waa la taagayaa haddaad dhaqdhaqaajisuu sii batana salaada kaa dhuraysa faytin baaba ka bilaabmayba marka inaynaa heelkaa gaarin baan rajaynaya wacan ibni mascuudi radia allahu canhu qaala intafata ilayna rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalama faqaal wuxuu nebigu ihi idaa sallaa axadukum midkiin marka uu tukanayo waa ataxiyaadkii bayn marayna ataxiyaadka u fadhiyo falyaqul ha yidhaahdo ataxiyaatu lilaahi waasalawaatu waayibaat السلام عليka أيهa النبي ورحمة اللhi وبركاته السلام علينا وعلى عباad اللh الصالحين أشhهd أn lا إلaha إلا الله وأشhهd أنa محamdا cabdه وrasuuله ataxiyaadka saha u akriya bu markaa nebigu sida qur'aanka uu loo barayey ayuu ataxiyaadkana noo baray riwaayadaasi markuu nebigu intaa dhameeyey ba wuxuu ihi uma liyatakhayar ha doorto qofku intaa kadib markuu ataxiyaadka dhameeyo min adducaa'i ducada xaggeeda ha doorto acjabahu ilayhi ducada uu qofku cajab gelay si ugu jecel yahay isle waafisan ha doorto fayadcuu dabeetana ha ducayso muttafaqu calayhi wallafdu lilbukhaari riwaayada bukhaari iyo muslim baa wada wariyey lafdigana bukhaari ayaa iskale walinasaa'i kunaa naquulu waxaanu odhan jirnay qabla an yufrada calayna atashahud intii aan atixiyaadkana lagu waajibinin waliaxmed ana nabiya markaa dabeedna wixii ay odhan jireen assalaamu calaa fulaan assalaamu calaa jibriil assalaamu calaa mikaail malaaigtaanu mid mid ugu ducaynti markaasaa dabeedna atixiyaadkana uu nabiguna baray waliaxmeda أن النبy slى الlه عalيه وasلم callamh التashahud وamarahu waxa uu faray an yucalimahu الnaas inuu dadka baro waay riwaayadana bukhaari iyo muslim ayaa soo saaray marka de ibn mascuud buu baray isaguna inuu dadka sii baro walimuslim can ibni cabaasi radia الlahu canهuma muslim isagu waxa uu la gaar yahay qaala kaana rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalama yucallimuna atashahud nebigu ataxiyaadkuna bari jiray ataxiyaat almubaarakaatu asalawaatu alayibaatu lilah ilaa aakhiri ah, inta kale waad sii dhammaystiraysa marka intaasay riwaayadan ibnu cabaas iyo riwaayada ibnu mascuud waxay isku khilaafsan yihiin xagga hore xagga dambena ashhadu ashhadu an laa ilaha illa allah ashhadu ana muxamada rasuul llah iyo ashhadu ana muxamada cabduhu warasuuluh oo riwaayadan ay leedahay halka horena way isla khilaafsan yihiin oo dee riwaayada hore waxay tihi ataxiyaatu lilaahidii baa soo horeysa halkana lilaahidaa dambaysa riwaayadan bukhaari iyo muslim ay warinayaan ma iyadu almubaarakaat tanina waxay leedahay almubaarakaat oo leedahay ataxiyaatu lilaah wsalawaatu waayibaat iyada waa saddex raace tanina waxa weeye afar eray ataxiyaatu almubaarakaatu asalawaatu aayibaat lidalik baa aimada midiba miduu qaatay labada riwaayadana waa saxiix mid bukhaari iyo muslim baa wariya waa ta hore ta ugu saxiixsan tan dambe inagu aynu akrine shaaficiyadu ay qaateenna imaamu muslim ayaa saxiixiisa ku soo saaray iyaduna dee waa saxiix Eh, imaam shaafici marka uu tacliilinaya waxa uu leeyay siyaaday wada tahayo taasaan ku qaatay almubaarakaatu wasiyaadaabay wata almubaarakaatu ma almubaarakaatu way alifbaktaay waaya ilaa toddoba siyood ama lix siyood meelaha siiqo oo labadani usii saxeexsan yihiin ayuu ataxiyaadku kusoo arooray oo nabiga kasoo arooray calayhi salaatu wasalaam marka qofku dee riwaayo sugan oo saxiixa hadduu qaato ataxiyaadku u ansaxaya intubana nebiga waa kasoo aroorin calayhi salaatu wasalaam qofkii marka ay ku adag tahay iskhilkhilaaf midiisaasuu iska daysanaya hadduu qofku intaba dusha ka wada hayana dee sidaanu nebigu kolba miduu akriyay kuwooda sugan wuu badbedelan karaa kolba mid buu akriyi karaa laakiin dadku waxa ay u badan yihiin dee dad raba un ama jecel ama dee iska caamo oo inay mid un ku mikilaanaysa marka kuwa saxeixa ah labadan riwaayo mida qofkaa xafido sidaa ha yidhaahdo hada dikru yusama tashahud marka dikrigaa isagee fadhiga aynu ku akrinaa magaciisa waxaa loo yaqaana tashahud ataxiyaad baynu idhaahnaa labadii tawxiid kol haddii kelimatu tawxiid ashahaadatayn kol haddii lagu sheegay oo ay ku dhex jiraan tashahudka saasaa lagu magacaabay waa qofkii oo ashahaadanayo ah kelmadan dhexdeeda ashahaadadii ku jirta markaasaa tashahud lagu magacaaba inaguna waxaynu ataxiyaad ugu magacawnay dee ataxiyaatu baa u horeysa atashahud alawal waajibun cinda alxanafiyati waalxanaabilati mustaxabun cinda kayrihim ataxiyaadka hore ma waajib ba mise waa sunni ka dambe waa laisla waafaqsanya waajibnimadiise ka hore waa waajib iyo waa sunni labadaba leeyahy afar iyo labaatan asxaabi ayuu ataxiyaadku ka soo arooray ereyo kala duwan kulligeedna la isticmaali karo wixii sugma waxa se ugu saxeexsan taa uu sheekhu usoo horreysiiyey ta ku xigtaana ee aynu inta badan la akriyaana waa kusii xigtaa iyadan ataxiyaatu lilaah ilaahay baa iska leh bariido iyo salaan barako iyo khayr badan iyo wasalawaat naxariiso oo isaga ayaa naxariistu xaggiisa ka timaadaa masjarka naxariistu waa xaggiisa wayibaat alla wixii wanaagsan oo dhan wanaagyaal assalaamu calayk nabadgelya dushaada ha ahaato khitaab la ogol yahay wey khitaabka la ogol yahay ama la hadalka cid in salaada dhexdeeda lala hadlo la ogol yahay waa salaamta rasuulka sala allahu calayhi wasalam ayuha nebiy nebiganow nabadgelya dushaada ha ahaato waraxmat ullaahi wabarakaatu iyo naxariista ilaahay iyo barakaadkiisu faraha badan adduun iyo aakhirada dushaada ha ahaadeen nebiganow wuu mutaystay rasuulku sala allahu calayhi wasalam maadaama ummadda eh, intii uu noolaa dee u ordayey oo u dadaalayay badbaadintooda ilaa qiyaamahana shafaacadoodii uu wado mar walbana ka xun yahay wixii naargelaya wixii halaagsanaya assalaamu calayna nabadgelya dushayada ha ahaato wa calaa cibaadi illaahi asaalixiin iyo addoomaha ilaahay ee wanaag nabadgelya dusheeda ha ahaato adigaaga ducaynaya inta kula socoto ayaa iska bilaabaya salaamta nabiga caleyhi salaatu wasalaam kadib nabadgelya dusheeda ha ahaato iyo addoomaha ilaahay wanaagsan oo dhan wasalaamu calaa man itabaca alhudaa welika dee ama malaaig ha ahaadeen ama ha ahaadeen awliya ilaahay waa ka nabigu tilmaamaya caleyhi salaatu wasalaam intaa marka tidhaahdaan halkaa berigii hore aan taxiyaadka la waajibin bay odhan jireen malaku jibriil salaami dushiisa haata mikail dushiisa salaami ha aata fulan salaami dushiisa haata markaasuu nabigu intan kolkaa akhridaa assalaamu calayna wacalaa cibaadi illaahi saalixiin addoommaha ilaahay wanaagsan oo dhan dushooda salaami ha haata intaasaa ku wada filan buu nabigu ui alayhi salaatu waa erey caama ah oo cid walba koobaya marka taa ku dhawaaqa ashhadu an laa ilaaha ila allahu waashhadu ana muxammadan cabduhu warasuuluh sidaasaa goor walba afar iyo labaatankii saacadood marka sunnayaasha laga tagee faralka oo qura la eego shan jeer buu qofku ashahaadanaya laakiin kolkaanu salaadba tukanaynin dee ashahaadada mama akhriyayo waana laga yaabaa lidaatiha gaar ahaanteeda inaanu qofku ashahaadoba ugu qasdinba marka waxaa loo rajaynayaa qofkii haddii gaalnimo ka dhacday haddii macsiya ka dhacday mar walba kolka uu salaada dhexdeeda tawxiidka ku dhawaaqayo ayuu iimaankiisi iyo islaamnimadii yujadid yujadid miraaran wa tikraaran ayuu ku celcelinaya waay erayadaasu markaa intaa yara macnaha aynu sheegnay buu isagu sii sharxaya sharax dheer uma liyatakhayar raqam sabca min adducaai acjabahu ilayhi fayadcuu ducooyinka ma'huurka ahoo iyaguna ilaa sideed meelahaas ducooyinka ataxiyaadka dabadiisa lagu akhriyo ee nebiga ka soo araray calayhi salaatu wasalaam oo qaarkoodna uu sheekhu sheegi doono ha kala doorto kuwa ma'huurka ah acjabahu ilayhi fayadcu haddii xataa kuwa ma'suurkaa qaar aan ahayn oo kale uu akriyana way dee waa laga fadli badan yahay une way ugu ansaxaysaa kuma cadda istifaadada ama macnaha ay kala baxeen madhabta maalikiyadu ee odhanaya luqaduu doonana ducooyinka ta uu had iyo jeer aada ula dhacsan yahay ama waxa uu ilaahay weydiisanayo inuu ka dulqaado dawaynayso ha doorto ha ku ducayso ayuunbuu tilmaamaya waa mina ducaay buu ku bayaansan yahay waxa la dooranaya laakiin maaragtay luqada kamuu hadal xadiid qolyaha qaarkood baa waa kol hadii la ducadii ha doorto luqaduu doonayana ha doortobaa raaci karta ama laga fahmi karaa barbar oli karto luqooyin kaleu iska ducaysan karaa markaynu se eegno inta siiqo ee ataxiyaadka dabadiisa uu nebigu ku ducaystay calayhi salaatu wasalaam intuba luqa alcarabiya bay ahaayeen waxaanu yidhi rasuulku sala allahu calayhi wasalam salluu kamaa ra'aytumuunii usalli sidaa aragteen aniga oo u tukanaya idinkuna u tukada marka dee siduu u tukanayana waa sidaa waaya marka macnaheedu waxa weye qofkii dee in uu xafido ducooyinkiiyo uu barto uu ku dadaalo ayaa lagu dhiiri isku kala ka dambayn saaynu hore usoo xusnay inuu waajib yahay waa laisla waafaqay ee ka hore ayaa qola ay leedahay waa siday u badan yihiin waa sunne qayb kalena waxay leeyihin waa waajib ee faral ma aha waajibkaasoo ay u isticmaalayaan inuu udhaxeeyo sunnaha iyo faralka qayb kalena waa sida xanaabilada waxaay leeyihiin waa faral taxiyaadka hore waxaad ka moodaa xagga daliil ahaan marka la eego inuu u rajaxan yahay qowlka sheegaya in uu sunno yahay taxiyaadka hore sababtuna waxay tahi rasuulku sala allahu calayhi wasalam wuu ka tegay ataxiyaadka hore waanay dhacdo waa arrin ansaxday kolkii dabeedna uu ogaaday inuu ka tegayna sujuudu sahwibuu ku qabay marka hadduu arkaanta ka mid ahaan lahaa dee ragcad dheeraada buu la iman lahaa ama kama tageen waxaa halkaa laga fahmaya inuu yahay idaa qaama axadukum fii rakcatayni falam yastatim qaa'ima falaa yajlis wayasjud sajdatay sahw yuu ku noqon nin baabu xataa ilaa taxiyaadkae war hadduu kor u kaco ha iska ha istaago dabeedna hadhow sujuudun hala yimaado marka ataxiyaadkii iyo akrintiisii waa taas weeyaan ducooyinka ataxiyaadka ka dambeeya iyo adaabta ay leeyihiin baa riwaayaadkan soo socdaana ay xusayaan iyo saligii nabiga caleyhi salaatu wasalaam ataxiyaadka dabadiisa lagu akriyay meelaha fadliga badanee ducada haysa inaad barisana oo aada ku dadaashana way tahay ducadan han iyo jeer inagu aynu xagga dambe marino salaada marka laga baxo meesha ku haboone aqbalka u dhow ee mashruuca ahi waa intaanad ka bixin salaada inaad ducaysato halkaasa ugu haboon halkaa iyo sujuuda oo aan qur-aankii la akriyaynin labadaa meeloode eh, laakiin duco wixii aad taqaaneed xafidsantahy ood halkaa ku akriyayso wacan fadaalata bni cubayd radia allaahu canhu qaala samictu rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam samica rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam rajulan nebigu nin buu maqlay yadcuu fii salaati salaadiisa dhexdeeda ayuu ducaysanayaa waa qaybaha dambe ataxiyaadka walam yaxmad illaaha ilaahayna kuma xamdiin walam yusalli cala annabiyi sala allahu calayhi wasalam nebigana kumuu saliin ee ducaunbu toosu bilaabu daldalay fa qaala markaa nebigu waxau ihi cajila haada kani wuu degdegoo ducadii buu ku qadinay uma dacaahu ninkii nebigu uu yeedhay fa qaala wuxuu ihi idaa sallaa axadukum midkiin marka uu tukado falyabda ha ku bilaabo bitaxmiidi rabbihi ilaahaysa inuu umahadnaqo waahanaa'i calayhi uu ammaano marka ammaanta ilaaha iyo mahadnaqiisa uu soo dhaafo uma yusalii cala nabiyi sala allahu calayhi wasalam nebiga ha ku saliyo uma yadcuu ha ku ducaysto intaa kadib bima shaa wixii uu doonay ducaa rawahu axmed wahalaaثa wasaxaxahu tirmidi wabnu xibaan walxaakim walxadiidu saxiix marka adaabta ducada ayay ka mid tahay qofku inuu ammaanta ilaahay horeeyey hadduu ataxiyaadka ku jiro iyo haddii uu salaad ku jiro iyo hadduu ka baxsan iyo hadduu khudbad akriyayo iyo hadduu ducaynayaba mar walba miftaaxeeda iyo adaabteeda waxa weeyaan ducada ammaanta ilaahay mahadbaqiisa iyo salliga rasuulka sala allahu calayh wasalam marka nin buu nebigu maqlay ninkani markuu atixiyaadkii dhameeyey ducuu toosu bilaabo wuu badinayaa ducadii laakiin salli nebina kuma darin calayhi salaatu wasalaam waxaa kaloo ka tegey ammaantii ilaahay marka nebigu intuu u yeelay u baraarujiyey keligiina kuma koobine waxa ui marka aad salaada dhexdeeda ducaysanaysaan ammaanta ilaahay ku dara alxamdu lilaahi wasanaa lilahi wasalaatu wasalaamu calaa rasuulilah ammaanta ilaahay ku dara iyo rasuulka salligiisa sal allahu alayh kadibna ducada usii xisiiye isagana waxa uu ku xukumay inuu degdegay ayuu ku xukumay macnaha sidaa adabtaa marka la maro uu nabigu tilmaamay ayaa aqbalka ay u dhowaanaysaa ducadu arshada ummatahu ilaa adabi ducaa adaabtii ducaduna waasaa walam yuqayidhu ducadana qayd kama dhiginoo mid gaara kuma koobina tuudoonadu waalafdalu ducaau bilma'fuur kuwa isaga ka arooray in lagu ducaystaa wanaagsan ilaa sir dheeraada bay leeyihin fi lxadiidi daliilu calaa taqdiimi alwasaa'il bayna yaday ilmaqaasid qasadka aada leedahay wasiilada si wanaagsan kuu gaarsiinaysa waa inaad qadinto waay suurat lfaatixana kuugu filan tusaalaha oo waxaad arkaysaa ilaahay mahadiisa iyo ammaantiisa ayaa ka horaysa ducadii addoonka alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin alraxmaani alraxiim maaliki yowmi iddiin iyaaka nacbud intaasoo dham waa ammaantii ilaahay iyo sifooyinkiisii iyo xamdigiisii markaasaa dabeetana iyaaka nacbudu markaad maraysa iyaaka nastaciin iyo wixii kasii dambeeyana waa ducadaadi qaala ibn اlqayim raximah اllahu fi ljawaabi alkaafi adducaau min aqwa اlasbaabi fi dafci اlmakruh ducaduna had iyo jeer waxa aad aada ka warwarayso waxyaabaha lagu deerifeeyo kuwa ugu qiimo badan weeye waxusuuli lmadluub hadafkaaga iyo ujeedadaada aada leedahay waxyaabaha lagu gaadha ee wasaa'ilka wanaagsan u ah ducada ayaa ka mid a ah. faidaa saada fakhushuucan fi lqalbi wainkisaaran bayna yaday rabbi wadullan watafaruqan waridqatan wastaqbala daaci lqibla وkاn عlى طhاaرة ورفca yadayh ilى الlah وbadaأa bxamd الlahi والثanاءi عalayh ثuma sanى bالصalaaةi عalى muxamadi salى الlahu عalayه waslm intaasoo dhan marka uu wado waxaa loo rajaynaya inuu ilaahay ka aqbalo faina الducاء laa yakaadu yurad abada waxaa intaasoo dhan bu isku daba taxay marka ducadii adaabta iyo khushuucda iyo isdhuldhiga iyo miskiinnimada iyo ku-celcelinta intaa ay wadato meeshii la aqbalayay aqbalka u dhoweydna iyo cibaadada salaada dhexdeedana ay dhacdo inuu ilaahay kaa maareeyo kaa furdaamiyo wixii aadana walaacay ayaa la rajaynaya marka ducada oo dadku iskagaba yar ama in fara badan laga degdego meelaha uu rasuulku sala allahu calayh wasalam mashruuca ka dhiga in aada loogu dadaalo wey wacan mascuudin wacan abi mascuudi radia allahu canhu qaala qaala bashiir ibnu sacdin ayaa wuxu uhi yaa rasuula allah saxaabigaasi wuxuu rasuul allow amarana allah ilaahay wuxuuna faray buu saxaabigu leeyahay an nusallia calayk inaanu kugu sallino ina allaha wamalaa'ikatahu yusalluuna cala annabiy ya ayuha aladiina aamanuu saluu calayhi wasalimuu tasliima sidaasaa ilahay unayay fakayfa nusalli calayk sidee baanu kugu sallinaa fasakata nebigu waa aamusa iyadoo ay u muuqato riwaayooyinka qaarkood siay tilmaamayeen in waxii dhaksaa loo dhiibay jawaabtii jawaabtiibaa ilahay u ka xilqaadu u dhiibay uma qaala wuxuu hi nebigu ui ummad ummadda ayuu u laqimayaa salligiisa ugu fadli badan quuluu waxaad tidhaahdaan allaahuma salli calaa muxamed wacalaa aali muxamed kamaa sallayta calaa aali ibraahim wabaarik calaa muxamed wacalaa aali muxamed kamaa baarakta calaa aali ibraahiima fi lcaalamiin inaka xamiidu majiid intaa weeye salligu buu wasalaamu salaamta ilaahay uu idin yidhi wasallimuu tasliimanna kamaa calimtum dee waa sidaa barateen waxa weeye assalaamu calayka ayuha anabiyu waraxmat ullaahi wabarakaatu waa sidaa aad barateen salaamta ilan aayadda waxay isugu jirtaa salluu calayhi oo salaadiiya iyo wasallimuu tasliiman oo tasliimtiiya marka tasliimta horaa uhaysateena salliguna waa sida saasuu rasuulku yii sala allahu calayhi wasalam wazaada bnu khusaymata fiihi riwaayadan ibnu khusayma waxa uu kordhiyey fakayfa nusalli calayka sidaanu kuugu sallinaa buu saxaabigu nebiga su-aalay idaa naxnu sallaynaa calayka fii salaatina salaada iyada dhexdeeda marka aanu kugu salliyayn halkaasuu nebigu saa u sheegay calayhi salaatu wasalaam aayadduna waa taas weeye riwaayada dabaraani waxay fasakata xataa jaa'ahu lwaxy marka waxyigaasi ku jawaabay asxaabtu waxay ka fahmeen amarkan ilaahay uli saluu calayhi wasalimuu tasliiman inuu waajib yahay waana waajib istixbaabu hadihi sifati lmadkuurati fi salaati fardan kaanat aw nafla aw naafila sunno iyo faral mid kasta ha ahaato salaadii waa la akrii doonaa siiqadan wanaagsan siiqooyin kala duwan bay siiqada siiqa ibraahimiya baa loo yaqaanaa ilaa toddoba siiqo meelaha ama lix toddoba siiqo ayay kusoo aroortay iyaduna oo kala duduwanoo badankeedu waxa ay waxa la wada socdo ereygaa ah ama xagga horeata ama xagga dambe aali ibrahim kamaa sallayta calaa aali ibraahim kamaa baarakta calaa aali ibrahim ereyga ibrahim ama ismigaa ibrahim intiisa badan waxa la socda aal ehm, laakiin way ansaxday oo bukhaari bay ku ansaxday isagoo lafdi mufradana ku yimi allahuma salli calaa maxamed wacalaa aali maxamed kamaa sallayta calaa ibraahiima wacalaa aali ibraahim inaka xamiidu majiid wabaarik calaa muxamedin wacalaa ali maxamed kamaa baarakta calaa ibraahiima wacalaa ali ibraahim macnaha ibraahim oo marna gooniya marna aalka ula socdo iyaduna way ansaxdo way jirtaa marka siiqooyinka waaridkee soo arooray mid kamida unbaad xafidi doonta salliguna waa waajib kayfiyadanina waa ta u fadli badan weeyi salaada dhexdeeda in lagu akriyo khilaaf culamaa dahaba shaaficiy waaxmed ilaa wujuubi salaati cala nabiyi sala allahu alayh wasalam fi tashahud alakhiir ataxiyaadka dambe in nabiga lagu saleeya inay tahay bay labadaa sheekh ku tegeen inay faral tahay arkaantana ka mid tahay hadduu qof ka tagana salaaddu aanay ka ansaxayn rukni buu ka tegey ama laba atixiya haba ama mid keliya abu xaniifiye maalig waxa ay ku tegeen ilaa ana asalaata cala anabiyi fi tashahud alakhiiri sunna bacda an saaqa tashahuda idaa facalta dalika faqad qadayta salaatak riwaayadaasay soo qaadanayaan sheegaysa marka aada sidaa atixiyaadka u dhammayso intaanu salliga gaadhin baa wuxuu ihi waad dhammaysay salaadaadii marka de haddii salliga waajib yahay lama cabireen ereygaas waraajixu huwa awan qowlka hore ayaa raajix marka siiqooyin kale maadaam saluu calayhi wasalimuu aayaddu ay tilmaamayso sala allahu calayhi wasalam sidaa dee aad ku arkaysa kutubta ay ku wada qorayaan haddii nabiga loogu saliyo calayhi salaatu wasalaam waa ansaxaysaa ayay leeyiin culimadu laakiin siiqadanina waa siiqada fadliga badan siiqadanina waa ta fadliga badan wacan abi hurayraa radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nabigu waxau hi idaa tashahada axadukum miskiin marka waa taxiyaadsado taxiyaadka uu dhammeeyo falyastacid billaahi min arbaca afar shay ilaahay ha ka magan galo alla ha ka dayrto yaquulu wuxuu odhanayaa qofku allaahumma inii acuudu bika min cadaabi jahannam wa min cadaabi alqabr wa min fitnati almaxyaa waalmamaat wamin shari fitnat اlmasiixi اdajaal muttafaq calayh wafii riwaayati limuslim idaa faraqa axadukum min atashahud اlakhiir ataxiyaadka dambe midkiin markuu dhammeeyo afartaa shay ilaahay ha ka magan galo waa ducooyinkii la akhriyayay ataxiyaadka kadib ayay ka mid tahay tani rabbi bari qofku waxa uu ilaahay ka baryaya inuu badbaadiyo adduun iyo aakhiraba ula badbaadiyo diintiisa adduunyada inuu ilaahay u badbaadiyo qofka diintiisaoo aafaadka ibtilada wareegaysa ee inkaarmahan masiixu dajaal uu kamid yahay inuu ilaahay qofka ka nabadgeliyo aakhirana cadaab ka nabadgeliyo oo sideedaba haddaad balaayadaa ka nabadgasho adduunyadana diinta ku nabadgasho iyo caqiidadu aakhirana aada cadaab ka nabadgasho dee halkaad joogtaa waa janno meel udhaxayso la istaagaya ma jire marka ducooyinka taasi waa kamid allaahuma ilaahayow inii acuudu bika waxaan kaa magan galay adaan ku irkadaye min cadaabi jahannam naarta jahanamo laydhaha cadaabkeeda wa min cadaabi alqabr iyo qabriga cadaabkiisa wa min fitnati almaxyaa waalmamaat nolosha iyo geerida balaayadooda iyo fitnadooda ayaan kaa magan galay dee qofkoo diintii ay ka lunto waa fitnadii adduunyada iyo nolosha qofkoo aakhirana cadaab gala ama karkaarka weydaartoo tawxiidka qabsan kari waayo xamil la weydaariyo marka uu sii dhimanayo iyo markaba qabriga ku jawaabaya waa fitnat lmamaat wa min shari fitnati lmasiixi dajaal kaa isaga ee cawaranna ilahay fitnadiisaan kaa magan galay dajaaliin kale oo dee fara badan baa jire isaguna waa usii dambeeyaae wixii isaga iyo koobigiisa ah intaba ilaahay baynu ka magan galayna masiix waxaa loogu magacaabay ishiisaa masaxan baa layihi ama khayr oo dhan baa laga tirtiray ama dhulka ayuu wada wareegi doonaa dhulkuu wareegaya yamsaxu larda bimuruurihi calayha dhulka ayuu wareegayaa wareeg aada u dheerayn badan sida uu xadiidku tilmaamayo saddexdaas iyood midun baa lagu magacaabay marka ducadaasi in la akhriyo ataxiyaadka kadib waa sunna ducooyinka maasuurka ah baanay ka mid tahay ereyadunbuu badankooda markaa sharxaya inta kale caashira ihbaatu khuruuji lmasiixi adajaal aladi huwa axadu calaamaati asaaca ilkibaar yakhruj wayamkutu fi lard wayufsidu fiiha wayakdacu annaas ee waa ka axaadiidta ka waramaysa qiyaamada iyo calaamaat saaca ayaa aada uga warantay ifsaadka uu kusoo kordhinayay quruurka inuu ilahnimo sheeganayo wa abi bakr الصديq رضي الله عنه أنه qاaل أنhu qاala لرasuuل اللahi صلى الله عليه وسلم waxa uu abubakr صديq nebiga ku yihi naxariis iyo nabadgelya abubakr dushiisa aatee calimnii waxaad ibartaa radia allahu canh calimnii waxaad ibartaa ducaaan adcuu bihi fii salaati abubakr baa wuxuu leeyahy radia allahu canhu waxaad i bartaa duco aan ku ducayso marka aan salaada ku jiro iyadoo ay u badan tahay dee waktiga ducada la haleelayo ee usii dheer ataxiyaadka dabadiisa qaala waxau ihi qul waxaad tidhaahdaa allahuma inii dalamtu nafsii dulma kaiira walaa yakfiru dunuuba ila ant faغfir lii makfiraة min cindik warxamnii inaka anta algafuur الraxiim muttafaqun calayh sidaa ku ducaysa ducooyinka atixyaad ka dambeeye wey allaahuma ilaahayow inii dalamtu nafsi naftaydii meel waan kaga dhacay naftaydii waan ku xadgudbay dulman katiiran dulmi weyn oo badan oo addoonkii oo qiranaya wuxuu yahay yacrifu qadra nafs oo naftiisii garanaya waxay dulmi badan baan ilaahay oo tan dulmiyey nafta walaa yakfiru dunuuba ilaa anta ilaahay ou dembina ma dhaafo adiga uun mooyaane fakfir lii waxaad ii dhaaftaa dembiga iga dhaaf makfiratan min cindik dhaafitaan xaggaagun ka yimi min cindik ilaaha weyn ee kariimka ee deeqda badan dembi dhaafka xaggiisa ka yimi ma yaran warxamnii ii naxariis inaka anta alkafuur raxiim dembigaad dhaaftaa waanaad naxariisataa muttafaqun caleyh sidaasiibaa markaa nebigu uu baray calayhi salaatu wasalaam abubakr marka asxaabi had iyo jeer uu ku halqabsado nebigu macnaheedu maaha inay asxaabigaasun ku kooban yahay xadiidkaasi iyo aqoontaa u sheegay waxa ay tahay ummadoo dhan bay u taallaa waa daris isaguu soo gudbiyo laakiin ummadoo dhan u yaala waxa xadiidka aynu ka faaidaysanay min fiqhi sidiiqi radia allahu canh fahamka dheere abubakar uu lahaa waxau ogaaday waktiga addoonku ilaahay ugu dhow yahay inay tahay markuu salaada ku jiro codsiga ugu cajo badan waktigaasuu qadimaya ilaahayna aqbalaya waa xaaladaha ugu qiimo badanya ilaahay u sujuudsan yahi u khushuucsan yahi hortaagin marka waktigaa in ducada la aqbalo ayuu ogaaday kolkaasuu faطalaba min annabiyi sala allahu calayhi wasalam an yucallimahu anfaca ducaa ducada ugu nafci badan bal ii sheeg buui oo saasuu markaa nebiguna ugu dhiibay alxadiidu daliilu cala mashruuciyati ducaai fi salaati cala aliطlaaqi min kayri tacyiini maxalin lahu wa min maxalaatihi bacda atashahud wasalaati calayhi sala allahu calayhi wasalam marka waktiyo badan baa lagu ducaysan karaa xataa suudi ka mid tahay waktigan ataxiyaadka u dee weynu maraynayo waa meelahay usii wanaagsantahy waana munaasabada uu sheekh u keenay fi lxadiidi tarkiib fi alab alcilm wa su'aali alculamaa laa siyama fi lmasaa'il alhaama walashyaaءi almadluuba marka cilmigii inaanu qofku ka dhargayn ayaad halkaa ka arkaysa alcilm se lagama dhargo abubakar sidiiq mar walba saas su-aasha uga celinaya nabiga caleyhi salaatu wasalaam iyo abu hurayra iyo asxaabtii aqoonta badan lahayd aladiina caasaruu rasuula waxadaruu tanziil waxyigii soo degayay goobjoog u ahaayeen haddana cilmiga mar walba kuurgal bay ugu jiraan kamana dhargayaan qofkuna cilmiga marka uu dhadhamiyo ee uu dhaadhaco waxa uu noqonayaa shay hiwaayadaho aanu ka caajisaynin buu noqonaya qofkii markaa cilmiga lasoo moodayna in uu isaguna aanu ku bakaynin u gudbiyo sidaa uu rasuulku aha sala allahu calayhi wasalam iyadoo loo eegayo munaasabadeeda iyo faraaqeeda iyo jaaniskeeda oo aanay macnaheedu ahayn qofka haddii la wax sheeg wakti walba dee in uu markaas diyaaru yahay ee waktiya asxaabtu ridwaanullaahi calayhim dee nabiga aanay waxba weydiinaynin baa jiray xaalado gaara oomuu mashquulsan yahay ama dumarkiisoo quri ay kasoo gudbin jireen marka iyadoo laga faaiideynaya fursada waladah adciyat ukra yustaxabu lityaanu biha qubayla asalaami min asala marka wixii ducee sugmaba oo la akrii doona wa can waayil bni xujrin radia allahu canhu qaala sallaytu maca anabiyi sala allahu alayhi wasalam nabigaan la tukaday buuhi saxaabigaas fa kaana yusallimu can yamiini wuu salaamo naqsaday midigtuu ka salaamo naqsaday waxaanuu yihi assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu wa can shimaali dhinaca bidixna dhinaca bidixna waa u salaamo naqsaday assalaamu calaykum waraxmat ullah wabarakaatu ayay riwaayadani raacisa intani rawaahu abu daawuud biisnaadin saxiix waxaynu maraynaa meelihii ugu dambeeyey sifada salaada macnaha marka lagu dhex jiro meelaha halka laga sii baxaya waa tasliim miftaaxu salaati dahuur wa taxriimuha takbiir wa taxliiluha tasliim halka wixii kaa xaraam ahaa salaada dhexdeeda ay ku xalaaloobayaan waxa ay ahayd atasliim assalaamu calaykum ba marka assalaamu calaykum si sida loo odhanayo riwaayadana waxa ay tilmaantay assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu oo midigta ah assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu oo bidixda ah labadiiba barakaatu baa la socda qaala alalbani alwlaa cadamu lmudaawamati cala ziyaadati wabarakaat likowniha lam taati fi axaadiidi salaami lukra in badan in la joogteeyaba barakaatuhu ma aha ee marmarun baa la odhan karaa buuli oo dee inta faraha badan ayaanay ku imanine kale ama riwaayanka aadka usii saxiixa marka marmarun baa la odhan karaa waxaa kaluu sheekha kalena ku leeyahay ereygan wa barakaatuhu tahorun buu ku jiraa laakiin ta dambe kuma jiro tahorun baa la raacinaya sheekhu se sidaa ma waxa uu kuleeyahay xufaada eh, raggii aimada a qaarkood ayaa waxay moodeen xaafid ibnu xajar eh, in uu wahmi ahaan ay uga dhacday oo barakaatuhuda tan dambe uu ku daray laakiin qofka sidaa ismoodsiiyey laftiisaa ismoodsiis ku jire faina hadihi ziyaada maca atasliimatayni mawjuuda fii bacdi nusakhi asaxiixati almuctamadi calayha marka labada salaamoodba way ku jirtaa waa barakaatuhu oo sayta hore ugu jirtunbay tadambena ugu jirta ee xaafidku ma wahmiyin ee kuwa ku qabsaday baa wahmiyey buu leeyahy marka dee wabarakaatuhudaata hore un ku jirta ayay in badan ku tegay inta dambe lagu daraa waa wahmi laakiin sheekhu wuxuu akinayaa markii uu dee baaray kadib riwaayad saxiixa ayay ku sugan tahay oo ay ku jirtaa wabarakaatu wabarakaatu marka in marmar la raacin karayo ayaa siiqooyinka maaragtay si saxiixa ama badan kuma jirta laakiin riwaayadan iyo qaar lamida ah bay kusiita waana midig iyo bidix qofkii markaa waxa uu salaamaya malaa'igtii iyo mu'miniintii iyo ciddii midigta ka xigta iyo ciddii bidixda ka xigta awliyada ilaahay ah ayuu salaamayaa khitaabka iyo jamacaasi sida uu ku tusinayo taasaa salaamtaasaanu nebigu kaga bixi jiray calayhi salaatu wasalaam salaadiisa marka uu dhameeyo dad iltifaatkaasina wuu la soconaya in midigta iyo bidixda la eego iyada oo dhabanka qofku uu sidaasun u duwayo midig iyo bidix wax madaxoo la gundhinayaana meesha ma yaallo dadku qaar baa gacmaha sidaa idhaada madaxna yaro gundhiya labadaasi midna ma jirto labaduba waxaan hagaagsanay weeye qofku isagoo si caadiya ah isaga jeeda ayuunbuu midigta unbuu odhanaya midaxdana wuu odhanaya dhabankiisu ilaa uu muuqdo labada dhinac laakiin madaxa uu gundhinayo gacmaha uu saa u taagayo waa shuqulka caamada lagala talinayo qaala sheekh taqiyudiin almusaafaxatu bacda asalaam min asalaati laa asla laha gacanqaadkan had iyo jeer dadku ay isgacan qaadaan isagu ma jiro laa binafsin walaa camalin min ashaaric walaa min asaxaaba macnaheedu waxa weeye marka meelaha qaarkood baa caado u leh jabuutida iyo haddaad tagtay iyo meelaha qaarkoodoo dadku way iswada salaamayaan marka salaada laga baxo had iyo jeer ayay iswada salaamayaan midibaka ku xiga labada hareeraha ka xiga ayuu salaamaya macnaha waxay noqotay caado joogto ah marka wuxuu leeyahy haddii ay wax jiro tahay gacanqaadkaas la isgacan qaadaya nebiga ayay ka sugmi lahayd calayhi salaatu wasalaam iyo asxaabtii midna lagama arag waaya wayukrahu lilimaami iaalatu qucuudi bacda salaami mustaqbila alqibla waxaa kaloo aan wanaagsaneyn in hadduu qofku imaamku dadka tukinayaa ka baxo salaada qiblada usii jeedi inta uu qiblada usii jeedanayuu raajini ee markiiba ha kasoo soo horjeedsado dadkii uu tukiyey waayo dad baa laga yaabaa inay moodaan inuu weli salaadii ku jiro imaam marka musalliintiina sii jeedaan isagiina uu sii jeedo in lagu xidhaa laga yaaba marka ha soo jeedsado oo wejigiisa ha soo qaabiliyo siduu nebigu ahaa calayhi salaatu wasalaam labada salaamood ayay markaa aimadu aqwaasha uu sheekhu soo naqilayaa taasay ka waramayaan labaduba ma waajibba mise midunbaa waajiba ah. mise midna waxa weeyaan waajib midna waa waxaa waxa midna waa faral midna waa waajib aqwaashaasu soo naqilay almuhim qowlka raajixa aynu qaadanaynaa waxa weeye ta hore inay waajib tahay ta dambena ay iyaduna sunno tahay waxaa kale oo iyaduna jirta haddii aada duruqa xadiidka iyo maraajicda waaweyn usii dhabo gasho inay dhacday nebigu isagoon jeedsaninba inuu maaragtay salaamo naqsaday oo qiblada u jeeda marka muxadisiinta qeyb ka mid ah waxay ku jamcinayaan riwaayadka marka uu salaam keliya ka dhigay marbuu mid qura la yimid markaasina waxayd markuu qiblada u markuu laakiin labadaba la imanayay midig iyo bidix ayuu ujeedsanayay masaa'ilkaa sheekhu kama hadlin laakiin way xusayaan maraajicda waaweyn qaala bnulmundir caalimkaasoo in badan soo naqila ijmaaca waxa uhi ajmaca kullu man axfadu canhu min ahli lcilmi ahlulcilmiga inta aan qowlkooda xasisanay waxay isku waafaqeen ana salaata man iqtasara calaa tasliimatin waaxidatin jaa-isa qofka assalaamu calaykumta hore oo qura ku gaabsada inay ansaxayso macneed waxa weeyaan saasaa loo badan yahay ilaa shibhan ijmaac ku dhow ama daliil lxanaabila fama rawaahu abu daauud wanasaa-iyu can ibni mascuudin ana nabiya kaana yusalimu can yamiinihi wacan yasaari assalaamu calaykum waraxmat ullah assalaamu calaykum waraxmat ullah wayaltafitu xataa yuraa bayaadu khadi riwaayadaasay soo qaateen riwaayaadkii kalena markaa dee waa lala akri doona salaamtaas ayaa u dambaysa kolkaa halkii lagaga baxayey salaada kol haddii qofku uu sidaa u salaamo naqsadana dee wax kale oo maaragtay isugu sii hadhay ma jiro imaamkii iyo ma'muunkii way kala dhammaadeen wey duca la iska sii sugayoo dambe ducadiina waa lasoo ducaystay xidhiirhkii salaaduna uu sii dhammaaday waabuu sheegaya imika ima muuqatee macnaha inaan kolkaa wax ducoo dambe oo kusii xigaysa aan la iska sugaynin weeye waaridna maaho nabiga caleyhi salaatu wasalaam marka uu salaada ka baxo asxaabta dee qof waliba ikhtiyaarkiisu lahaa adkaartan dikrigan mashruuca ee iminka aynu bilaabi doono ayuunbaa la akriyaya laakiin in dena iyaguna gacmaha kor u taagayeen isaguna uu ducaynayay duco dheeroo maaragtay badan oo dadkii kala kaxayn karaysa may jirin marka de haddii dadku indhaha ay maaragtay aada kugu soo yuubaan waxaad usheegi doontaa in salaadii u dhamaato xidhiidhkii uu ku ega assalaamu calaykum asalaamu calaykum wixii kale kusii xigaa waa cashar laysu siiye iyo wacdi marka arrintaa qalad bay soomaalidu ka fahmeen qofkii waxaa loo qaadanaya inuu salaadiiba bargoostay haddii aanu ducaynin in salaadii qaydi maqanta marka waxaa muhiima in shayga lagu